sheekh dayara waa salaamayaa iyo dhammaan idaacadda alfurqaan iyo asxaabtay u dhan yihiin horta shirka igad maanta ma ahayn dhibaatadiisu inta intaan la qabanin saddex beri ka hor ayay dadku dhibaato ku jireen maanta un baa shirka la qabtay laakiin saddexdii beriya ka horreysay iyo ma labadii beriya ka horreysa aan idhaahdo dhibaatay dadku ku jireen oo haddii la fiiriyo dhinacyo badan ayay dadku ka u dhibaatadeen weliba waxaa ugu badnaa dadka dhibaatooday dadka iska xoogsatada ahaa ama dadkii xagga waxbarashada ama dadkii ganacsiga ama dad xanuunsanoo caafimaad iyo dhakhtar aadi lahaa ha noqoto dhinacyo aada u tira badan bay mataqaana mujtamacu saddexdaa beri ee wadadii ugu weyneed ee magaalada way xirray inkastoo shirku maanta uu dhacay oo maanta ay usii qarayn laakiin intaasoo beri oo magaalada jawigeed wuxuu iska ahaa dhul iska xirxiran buu ahaa waxba ganacsi uusan ka soconin oo dadkii gararaatada ahaa in badan oo kamida dabkoodii uu damay oo guryahoodii aan dab laga shidin sababtoo subaxii waxay suuqa kasoo helaan maalinkaas bay habeenkaa shidan jireen maadaama maalinkii ee markaysan shaqaysanba dhibaato aad u tiro badan iyo wadooyinka isku xirmay baabuurtii oo socon weyday kuwii dekeda ka imaanayay oo suuqi weyna bakaaraha gaari waayey kuwii bakaaraha wax kasoo qaadi lahaa xaafadaha dhinaca kala jira sida xamarweyne iyo shangaani iyo xamadjadal iyo dhankaa waxgeyn lahaa oo iyagii laftooda geyn waayey magaaladii xaqiiqdii waa waa isu gudbi weyday marka waxay ahayd un waxay aada oga darayd baa la dhihi karaa xiliyada dagaaladu ka socon jireen magaalada ayna oo xataa maantay ka dhib badnayd iyo shalay iyo dara ayay aada oga dhib badnayd jawiga magaalada noocaas iska ahaa wadooyinka baabuurta waa xirnaayeen meelooda baabuurta isku way kasoo xirantay marka dhibaato noocaas aada ah u tira badan oo xaqiiqadii aan ah dhihi kara khasaarada soomaalida kasoo gaaray arrintaas khasaaraha kasoo gaaray soomaalida waa aada u daran yahay inaysan wakti dhow kasoo waaqtayn maantariyaa dadka aada bay ugu dhibaatooden jawiga muqdisho noocaas u ah, habriyahan dambe waad mahadsantahin labadiinaba xoogaa cod baan maqlayaa marka ma garanaya dhinacu yahay ninka xoogaa cod marka maxamed xasan isla adiga ayaan ku siinayaa ma jireen wax dada ah oo la xiray oo ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka ah qaybahooda kala aan la soconaa inay muqdisho ka howlgelayeen marka dad la xiray ma jiraan oo xabsi la geliyey eh, dad badan baa jira saddexdaa beri kuu sheegaya shirka ka horreysay dad baa la xirxirayay ilaa iyo ceelashaa laga soo xirxirayay qof kastoo mataqaana ama ay ka muuqato ama si kaleba xaalkiisu u ahaada waa lasoo xirxiraya dadka xiritaanku aad bay mataqaanaa ay eh, ooga jirtay magaalada gudaheeda marka intaasoo beri uu socday ilaa maanta uu soo gabagaboobay dadka waa la qabanaya waa la xiraya suldaan garyeera ma maqlaysaa aad iyo aad waad maqlaysaa kulanka igaad ee muqdisho ka dhacay iyo dhibaatooyinka uu sababay maxaa la yidhahdaa horta igaad waxaan rabnaa inaad noo fasirto igaad iyo cidda ku midaysan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم صلاه على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسانه إلا أما بعد قلت wax cusub oo qariiba ugu maaha qolad ah adigu dhibaatooyinka ama calaamadaha gumaysigun bay kamid tahay waxaan igad laleeyahayna runtii de maaha urur ummadda waxu qabta ama dad waxu qabta waa urur aduuma dhalinaysa oo gacan ku looguna talagalay in dowladda berebereda masiixiga gabowday ee ka qayb qaadatay gumaysiga wadamada africa keliyana ka ahayd dolalkii muslimiinta ee lagu duulay dadka madow saqaafada africa loo yaqaan ururkaasi oo runtii dee kanisada caalamka taageeraan runtii khaladaad siyaasi ayay galeen madaxda soomaalida hore oo siyaad dara kamid ah ayaa lacagga labadaba hadda kusaboolixdan saddexdii waxaan loogu yeeray ururkan midowda africa hadda la yidhaahdo laga asaasay adsaba oo ahayd dal gumays gumaysigii kamid ahaa gumaysigii caddaanka ahaa dal kamid a ah oo isaga madow oo dalal dhul soomaaliya haystay in madax looga dhigo ama xarun looga dhigo ururkii markaa africa ama dadka afrikaanka ay ku midoobeen qaro siyaasi ah buu ahaa kan ejab isna lix sideetankii lagu sameeyey jabuuti oo ethiopia madax ka ka tahay waxaa mindi la doonaya in maaragta soomaalida lagu sii baabasho iyo muslimiinta geeska africa horta ururska sidaasa kaa unbaa maantana dalka joogay ee ciidamada madowaayo gumaysiga ku jira unbuu ahaa taliyaashoodii ama saraakiishooda meesha ay amar ka soo qaataan wax hadda isbedel wax cusuba u keeni lahaa ma jiro gumaysigii unbuu muujinaya in dal gumays ku jiro dadka masaakiinta ana macashadoodii iyo markii xornimadii iyo diintii laga dagaalan in xataa saaqadii ilaahi subxaana watacaala ay ka dalbayeen in raadiyaan unbaa ba oo meesha ka muuqata ma aha eh ma aha wax kale oo jira wax kaloo cusub maxamed xasan muqdishoaad joogtaa waad nala socotay shirka igaad qodobadii ka soo baxayna waad akrisay biyo dhacood muxuu aha wallahi eh, xaqiiqdii qodobada ka soo baxay eh, shirkaas igad eh, markii laisku soo duuduubo waa wax un jees jees ahoo soomaali lagu jees jeesayey ama soomaalida mataqaan dhibaatada badan ee loo geystay aad moodo mataqaana saxda idinku tahay camal baad moodaa wax noocaas oo kale ah sida markii la fiiriyo khudbadii wasiirkii arrimaha dibadda ethoobiya uu lahaa yani ethoobiya waxay ixtiraamaysaa eh, eh, mataqaana madax banaanida soomaalida iyo dhulkeeda dhan inuu dhul madax banaan yahay kan yahay ayadoo xaqiiqdii la ogyahay eh, in badan oo soomaaliya kamid a ah dhulkeeda inay ethoobiya kala gargartay dhibaato badan u geysatay afrikaan tiro badan ay adeegsatay ayadoo la ogyahay dhabaxaantii haddana mataqaana waxay waxbaan ixtiraameyna kana iyagana shirka murtidiisu markii laisku soo koobo maxaad moodaa in oo soomaalida dhibaatada loo geystay saxaba idinku tahliha oo lagu sii jeesjeesayay wax noocaasu igu muuqday waxyaabaha aan la yaaba waxaa kamid a eh, wasiirada arrimaha dibadda ashirayay baa layidhi waxaa lagu soo toosiyey xilli wasiiradii soomaalida ay sheeganayeen dawladda ay meeshaba ka maqan yihiin oo wasiiro waktigoodu dhamaaday uu yahay wasiir waktigiisa dhamaaday baa mataqaanaa shirki lagu soo aadiyey waxay kutusinaysaa marka inay wax dawlad yihahda soomaaliya camal aysan ka jirin camal inay kusoo aadiyeen oy leeyihiin yani wasiirada arrimaha dibadda ashanaya markii le wasiirada arrimaha dibadda ashanaya idin matalo adigu dawladna ma lihidin wasiirna ma lihidin camal sababta wasiirro waktigooda dhacay baa lagu soo aadiyey lama sugo intay xitaa wasiirada dhisan hayaan iyo markaasi wasiirka arrimaha dibadda ee soomaalida markaa sheeganayo uu meesha oga qayb galo laguma laguma soo aadin markii marka aada fiiriso saas iyo waxyaabaha dhacayo Eh, iyo madaxweyne laftiisa oo khudbad meesha ka jeediyey khudbad oo luuqada ingiriis ku jeedinhaya wax allaa wixii saxaafad meesha joogtayna soomaaliday ahaayeen soomaali buu la hadlayay dadka soomaalida boqol kiiba mataqaanaa sagaashan luuqadan ku hadlaa ma aysan fahmayn waxaad garanaysaa marka isaga laftiisa kuwaan hor fadhiya unbuu ixtiraamayay oo oo waxay fahmayaan unbuu usheegay maana dad nin soomaali ka ka la matalahaya ama soomaali inay fahamta rabay waxa uu sheegaya soomaali in badan oo kamid a ah ninkan ayaga madaxweyne oo ah ma aysan garanayn waxa uu sheegaya marka xaqiiqdii eh, waxa kasoo baxay wax iska noocaas oo kale un ihaano ummadda u anbay baan dhihi karaa ayay ahayd suldaan garyare eh, igaad marka hore ma urur siyaasiya bay ahayd mise kadib baa siyaasadda hawshiisa lagu kordhiyey oo shaqo kale ayay lahayd horta igaad si hadda horna ay u sheegay eh, waa urur marka hore loogu talagalay sida loo sheegay Eh, waxaana filayaa wejigiisii hore maaha kansaxa wejiga hadda uleeyahay weye eh, kahortaga abaaraha iyo aafooyinka adigu wadamada dhowr ah oo dhaca geeska africa oo ay kamid yihiin jabuuti iyo xabashida iyo soomaaliya eritrea iyo dal dal markii la oran jiray wuxuu ahaa hal dal oo sudan ah oo isna leeda waa wadamada eh, harada ama nailka iyaguna kulaala waxaa kaloo jira dhowr wadan oo laba wadan oo la yihahdo african great lakes kuwa iyaguna lake victoria colora oo uganda iyo kenya hadduu intaas oo dal baa ku midoobay baa la yihahdaa xaruntiisa jabuuti laakiin markii dood soomaaliya ka baxday kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii ayaa ururkii waxaa laga dhigay mid siyaasi ah si soomaaliya loogu qabsado xurgufta uweyn geeska afrikana waxay ka jirtaa soomaalida oo ku doodi jirtay inay dalal badan ka maqan yihiin oo xabashida iyo kenya haystaan waliba xabashida gaar ahaan odaad dheer oo taariikhdoo diini baa jirtay marka kamaqnaanshihii dawladda soomaali meesha oo macnaha dawlad ahayd oo center ah ayaa waxay saashay inay igab ay gacanta ku dhigto ethoobia waana wejigii saxaha ee qarsoonaa oo runtii loo asaasay waataan dalaakadaha siyaasiga geli nimanka madaxda ahaa waxa kalena dee waa wadamo muslimiin badan joogaan laakiin niman masiixiina ka taliyaan marka jasiiradda hadda maraykanku gacanta ku dhigay ninka dulaalka eh, hayo oo runtii aada soomaaliya dulaalku hayo soomaaliya calamkeela uu madaxda ka iyo jasiirada iyadu iska ah oo kale guntanaamo kale weyo dadka muslimiinta lagu xiro lagu dhibaato iyo saldhig maraykan wuxuu dan lama oran karo eh, adigu waa jirtaa dalal sida reer oo kale oo iyaduna masiixu ka tagay in dadka muslimiinta ay ku badan yihin wadamada o isku qabsaday inay mar ka saxaabto ka baxday inkastoo iyadu ahayd wadamadii aasaaseen oo agaas qayb kamid etoobiya ahayd saddex iyo sagaashankiiba iyadu kusoo socdest adigu laba kun dabadii markay isqabteen dagaalkoodiina xiliyadii soomaaliya aad runtii iyaduna ay dagaalada kasoo maxaakiimtiina way ka baxday adigu mar dambe ba kenya oo saaxiib la iyada dib ugu soo celisay laba kun iyo kowdii iyadoo maarata dib dib maaragtay urur gelisay maxfiiskeeda inay ka qayb galayso adi horta urur caynkaasa weeye waana urur iska un mindi ah oo daabkaas ethiopia soomaaliya lagu qaqeyma lagu qalay ciidamadan dalka joogana iyadaa madaxa oo meesha lagu haya gaaladana iyada soo martaayo maarata xusad itaa waxayna lamid tahay ururadaas islaamka lagu baadilayo sida jaamacatu carabo aan urur jira ahayn ka ururka islaamka yahay baa cid xukuntiyo ah, iyo wuxuu islaamka u qabtaan la garanayn kuwa wadamada madoobe ee francafonka iyadoo faransiiska uu gumaystay oo iyo afkiga ku hadlaan iyo kan anglafonka sina ingiliiska gumaystay oo africa iyo wadamada kamida ah ay udhiseen ay ku shaqeeyaan oo galbeedka africa iyo bariga africa iyo waqooyi meel kuwa isu lamid hore aduu gumaysi loo dhisa weye laakin wuxuu kala saxa jiraa waa mid africa dhexdiisa lagu soo gumaysto oo qeyb kamid a ah africadii wax gumaysato ethoopia ay soomaaliya qeybo kamid ah ugugumaysanayso ama ay ku gumaysanayso wixii markaa dalaeeda ka hor yimaada ukumeyshigeeda liitan markii gadoo saasa wey ninkaan ninkii fahamsanin ninkii doonaya na taarikhdeeda hadduu luqadka luqad kastana ku qoranta waaya shirkan marka maanta muqdisho ka dhacay waxaa horboodayay amaba hogaanka u hayay wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya ninkaas oo marka uu ka hadlaya arrimaha soomaaliya aadba moodayn oo asigu madaxweyne ka yahay maxaa yeelay wuxuu leeyahay hawshaasaan fulinaynaa hawshaasaanu qabanaynaa saas baanu yeelaynaa hadaladiisa markaad hadlayso markaad dhegaysato wuxuu ogyahay mas-uul soomaali ah marka maxaa biyadhaca shirkaas oo hayay kula tahay maxaa la ogola horta nimo kale horta nimo kale wax kale ma hayaan waxaan ahayn shirkaasoo dhan maanta wuxuu inkastoo doqodayna ku jirtayo lagu weerarayo ay socnaan in dhulkaba laga gooyo ilaa yilkii haddana waxa weeyaan toodi waa dhiman wax lakin waa lagu weeraray sida muuqato saxaafada sheegayaan wariyena saxaafaduna waa idinkaaba xoogaal u ah adoo sharkaas waxaa kasoo baxay in lala dagaalamo shabaab bes shabaab un baan la dagaalamaynaa waxaana kaloo muujinaynaa ama caddaynaynaa in soomaaliya ay nabad gaartay haddana nabad ay gaartay maxay tahay jidadkiiba hadda laxeen sida walaal maxamed xasan uu sheegayay jazakallah khayr ma soo goobjoogaha dadkii argagax la geliyey amnigoodii joogi waayen oo kuma barayaan markii amniga ay sheeganayaanba xataa abdalaka xoogaa ah inuu tanaaqud ama contrafersion isagu isduqaynayo oo isdinayo marka ujeedo intaasun bay ahayd wax hadda oo la taaban karo kasoo majan ahayd in lasii xoojiyo intilaab lala dagaalamo hadday taas awalba wax cusub ma ahayn waxay una badan tahay in lagu dhaqayo ceebihii ahaa in xarabta ugu weyneed meesha ugu dambeysa xeero salkeed imaandhowd in cagta la mariyey marka waxaasi ku dhaqayaan maahay wax hadda weyn oy gaareen ama ku talagaleen oo hadda qorsho weyn oo sameynaya ma jirto eh, inaga nabad meesha ka dhigayna waa la ogyahay kuway lacagta ka qataan oo xadaankaana waa ujeedaan dadkuna waa ogyahay marka intiirka socdaha ay meesha joogeen unbay saxaafadda khasdiyaan kuwa qowsaaradana agtaa taagana niman u yimi oo dhahaya weeye afka iyo ku hadla waxa dhabana labaatan sana kadib sagaatan sana kadib baa soomaaliya shirki caalamiyo beesha caalam ku shirtay igad baa ku shirtayo africa ku jirtay waxaasuu ku hadlahay nixuna si arrimaha dibadda lagu sheegay oo sheegata runtii markaa fiirso sanaysan xataa legitimacy ama xuquuqdii wasiirnimo maadaama ay dawladda ay sheeganaya dhacdo waxa walba ay dawlad inahay iska niman turjuwaanaay oo gaalada turjuwaan haddana waxa weyn hadda oo la sheegay taanoo taaban karo wax laga qori karo ama dadku ay qaadan karaan waxsaan iyo danaanku noocay doonaadaan meesha kama soo bixin waxa qodobaa ama commitee ama ama barticool ama communique ay gaareen meesha kama muuqan aan ahayn mid loo beeno shaab taasina waa wixii dee askartooda sheegto qof walba sheego caalamka sheego hadda shir iyadoo hadda weyn meesha mudama sidaad adiguba carabka ku dhufatay horena aanu la soconay dhismaha xalana ee ciidamada shisheeye ay degan yihiin waxaa horay uga dhacay sidaad adiguba carabka ku dhufatay horeyna aanu la soconay dhismaha xalane ee magaalada muqdisho ciidamada shisheeye xaran u ah waxaa ka dhacay weerar xarakada shabaab almujaahidiin ay fulisay oo khasaaro badan dhaliyay kulanka maantana waxyaabaha lagu soo hadal qaaday ayuu weerarkaasi ku jiray muxuu soo kordhinayaa marka fadhiga maantay horta eh, sheekana baa magaxiisa wuxuu ahaa waxaa la yihahdo luqada ingiriiska evidence of improve security in the country waxaanu maaragtay eh, markhaanti ka nahay in in ay amniga dalka uu improve garooday ama hagaagay doorta ka dhigteen marka taa laftigeedaada waxa weeyaan eh, fii shaki oo hadal keenaysa oo oo keenaysa eh, maaragtay tuhun oo ay la soo goodeen runtii eh, dhaxalana waa meesha dalka ay kaleeyihin dalka laga xukmo weeye waa bubcad ku taala dalka laakiin eh, gumaysiga gacanta ku jirta danada laga fur kuwan soomaaliya ku hadlay aan loo ogolayn runtiina halkaa culis baa kasoo gaaray ilaa hadda waxaad mala umalaynaysaa dad saxaafadda jareerada caalamka akriso arrintaas waa lala yaaban yahay oo runtii jawaab looma hayo darbaaxa runtii ayaa filan bay ahayd waxay muujinaysaa eh, waxyaalihii ka dhaca afghanistan oo kale saasoo kale xaruntii ugu weyneed oo gumeysiga naato ama wixii muslimiinta ku gudbay saasaa loo galay ciraaq waa la galay oo tii lagu dilay waagii yonta ninkaas falasaliyaanka ah kana hadda kan soomaaliga jooga kan soomaaliga jooga ingiriiska inuu ku baktiyay ahayd laakin datiisi ma gelin qorshe caynkaas ah marka waxaaso oo dhan waxay muujinayaan wa wa wa wa waa calaamado isu eg jabka gumaysiga muujinaya sababto haddii meelaha la gelayo waa meelihii ugu dambeeyey waa meelaha dejin kara inay dal ka carraan oo ay runtii eh, qaraar kala qaataan marka xaale waa meesha dal kuleeyihiin waa xaruntooda waa meesha ay isku hadlayaan waa meesha ay rabaan eh, haddii ay xaaladdu sii xumato inay ka carraan ama isugu soo biyo eh, isugu soo xaabo urursadaan marka xaalana runtii si gaara ah iyaga maarata maxaa ugu leedahay dalkana kabadhi sameeya gacanta ku jirto cilmiga mutaan ma jirto anigaha iyaana xumaantooda iyo iyo iyo magrigooda ku maaragtay ku ku kacsara waad mahadsan tahay maxamed xasan dhankaada maxaad kusoo gabagabeynaysaa xaqiiqdii qaar lahadkiyo sheekha siduu sheegaya weye arrintan muqdisho gudaheeda ku saabsan ay nimankaa shirka ay u yimaadeen xaqiiqdii markaad fiiriso intaa uu wadaadka sheegay waxaan ku dari lahaa nimankan laftooda soomaalida dawladda sheeganayo way daaleen oo dhab ahaantii way daaleen oo waxaa daalay kuwan kale ee afrikaanka ayaa daalay oo gaaladii lacagta siin jirta lafteeda ku daashay meeshan marka meel hadda khaatir billah ay ka taagan yihiin weye dawladaha marka xoogaa cabsida ka qaba jabkan soomaaliya hadduu dhaco koowaad waxaa ka bada ethoobia marka cabsi ay ka qabto qorshihii soomaaliya ee gaalada u dabartay inuu baaba o maadaama ay khaatir billah taagan yihiin cabsi ay ka qabto ogeed bay tirinimada dee qolyihii meesha loo jeegaa niyada usoo dhismay in iyada loo dhiso unbaa horta meesha muhiimada ugu weyna loo yimid waxay ahayd nimankan meesha joogi niyada loo dhiso gaalo kaloo tiro badan oo adduunka ku noolo meeshan dhaqaalo looga qaadan in la yihahdo meeshii dib bay uhagaagtay maadaama la yidhi meeshii xalalahay way halowday marka xalada xaqiiqdu waxay kaga dhigan tahay nairobi booskii nairobi ay ku jiri jirtay dhowr iyo labaatanka sana dagaalka sokeeye uu socday soomaaliya meesha qorshaheeda laga qaso oo laga dhibaateeyo nairobi bay ahaan jirtay xalana marka waxay ku jirtaa booskii nairobi ay ku jirtay berigii hore haddii marka xaalada ka halowdo marka qorshaheeda ama sida hadda ay ayagu mataqaanaa ay ka cabsanayaan waxay eh, marka dhibaato badan baa kasoo gaaraysa nairobina dib ay guuraan dalkii iyo qorshihii qarashka tirada badnaa iyo dhaqaalihii tirada badnaa muddada ay kusoo bixiyeenna waxba mataqaanaa uu meel cidlaa kusoo dhaco oo alla subxaanahu watacaala waa isaga noo sheegay inay maalkooda bixin doonaan laakiin iyada ay shalayto ku noqon doonto in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiila fa sayunfiquuna uma takunu calayhim xasra dabacanti marka waxaad noqota dhaqaalihii tirada badnaa ee afrikaanka hadday noqoto iyo yurubka ay waxaas bay dalkan geliyeen si ay diinta ilaahay oola dagaalamaan inay wixii mataqaanaa meel cilaa soo istaagaan sababto kuwii soomaalida ahaa waa daaleen kuwii oo boolis ha noqdaan military ha noqdaan maanta hataa haddii iyagoo meel wax lagu sheegaya aysan aadaynin oo ilahay naga daamo ma socone marka askarta hoos oola sheekaysato meesha joogto oo tiraaba warran waxay kula hayne meesha waxba kuma haynaya qaabka anagu mataqaanaa kusugayna oo askarta lafteeda meesha joogta qaadkaan bay ku haystaan maalinku qaadka ay intuusan qaadka soo dhicin bay dadka dhibaan marku qaadka soo dhacana haddana darbiyihii iska fadhiistaan oo meelaha iska fadhiistaan oo qof wada maraya iyo cidna ma baaraan danna qof kama galaan waayahay eh, noocaasa uu sii baaba-ayo waxaad moodaa marka nimankan in la yidhi bal niyada usoo dhisa dadkii xagga jooga waa idin garab taaganahay dhaha wax noocaas oo kala ah niyadu dhisid noocaas oo kale ah in lagu moodaa laakiin ayagoo saa u yimid laakiin haddana dhibaato badan bay umada ugeysteen intii daayaha uu socosay hadaas aan sheegaynay marka ilahayna waxaan ka rajaynaya subxaanahu watacaala inuu ilaahay maalin uu ka dulqaadi doono ummadan soomaaliyeed dhibkan dhibkana uu ku dambayn doono gaaladan mataqaana soomaalida dhibaatada la taagan nabad iyo nolol midna u diiday inay dhici doonto in magaalooyinkooda laga qaxo muqdisho iyo magaalooyinka kale muslimiinta ee lamidka a ah, nabad lagu seexan doono rajaynaya insha allah waad mahadsan tahay garyaro ugu dambeyntii dhankaaga shirka waxaa fadhiyay nicholas kay oo ah ergeyga qaramada midoobay waxaa loogu yeeray uqabilsan soomaaliya waxaa fadhiyey madaxda safaarado kala duwan iyo wakiilo beesha caalamka waxaa loogu yeera ka socday wasiirada arrimaha dibadda eegaad ayaana showraya la yidhi amaba shiraya maxaa marka nicholas kay iyo dadka lamidkaa ka qoseeyay shirka maadaama eegaad uu gooni ahaa horta magaca soomaaliya keliya hadda gumaysyada iska muuqday ee waxaan kahay nimankan reer galbeedka ah, iyagoo isugu yeera beesha carabka shir kasta oo ka dhacaya dunida ama caraga qabsato ama ishaasiya qabsado afrikaa qabsadee waa joogaan kila ka yihiin haddii wadan dhacay shirka jacaanta carab kila waxaa jooga cadaan oo yuanta ka socda ka muslimiinta waa dhacaa ka eshialeeda waa ka dhacaa kaa ay afrikaanka laleeyihin waa ka dha marka horta iska un wixii hore wey tano cusub maaha dal walba iyaga goobjoogkaas sababta waxaa martaa war walba iyagu inay samaysteen ama ay xarunta ay uhayaan hogaanka oo new york ay ka xukumaan marka urur xora hadda jira caalamka ama jirin oo meel istaagi kara oo cid walba ha samaysatay urur walbana iyagaa sameeyey tirar iyo qawaaniin iyo iyo ajende waxaan leeyahay iyo iyo ujeedooyin gaar ah oo runtii guracan buu ku dhisan yahay oo runtii iyaga u danaynayo wixii intaa diidaana waa waxaad caalamka loo yaqaan argixisada ama xagjirka iwan wax garaneen dadka muslimiinta un baa fahamsan war ilahi subxaana watacala fahamsan iyagun baana fahma waana leen xirano isku xirano saahileedu ay ka dambayso marka haddee waxaan meesha fadhiya ninka ragays baa xukuma iska iska da inuu arrimaha somalia ku xukumee igadu buu xukumaa madax ka yahay oo shirarkooda ee iyuna markay shiraysu joogi kara isagay kuwa lamid oo kasii liita marka shaqada meesha ka socotaana waa shaqa ay wataan wakiil u yahay kuwana askar baa loo isticmaala waxaan lagu ilaalaya labada dale muslimiinta ku badan laakiin dhowrka masiixiyadda ay ka taliso oo weligoodba xumaanta eh, kusoo kusoo maaragtay kusoo qaangaaray marka nicolas eh, kiaba cadaane eh, kuwa kasii lita oo runtii mamadow oo qaawan baaba mararka qaarkood shirk shirgudoonka ah oo xukuma isagoo nin ingiriis oo european oo xukuumaystay buu soo haystaayo dadkaan iskala wey marka eh, waa un shaqada ay shaqadiisiibay wadaan oo shaqada shaqada lacagta ku qaato oo meesha loo hadlaay iyagana badbaadi u tahay etoobiya iyo kenya iyo wixii hoos yimaad oo meesha eh, eh, iyo kuwan ciidamada xoola shaqeyta ah dhiigooda iyaguna ka maxaashiyo oo iyagana majaraan loo hayo iyo taas awaari kuaan iyadana aada u qariba noqdaan saamsayn runtii aada umanas inay hadda kor baa waxaa la yidhi dhurwaabaa waxaa la dhurwaayo eh, hooyada waa baktiday markaasuu idiga geeya hilibkeeda aan cunin haddana war waa lagu ciyaaray waa noosh marka wuxuu yidhi igeey aan nuugi marka dabuuti oo dhul soomaaliyeed oo faransiisku gooni u gooyey isagoo qoomido kala qancinaya ayaa waxay noqotay in soomaali markay nooshaanay caaneeda nuugto markii soomaali marka qaybsadana ay waktigeeda hilibkeeda wax ka cunto marka taasaan ku misaalaya ninka iyo dulaalka iyo wuxuu wato oo haddii ay soomaali dan ugu jirto ama soomaalinimo iyo islaanimo ku jirto markii dalka warlordka isagu ciidan lakin gumaysiga soo raaco oo u maaragtay magacna waa loo yaro waxa la hiil hiil gumaysi baa adi magaca aad baa marka cabdullahi eh, waxa weyaan dee waxba shirkani kama duwana kuwa hore oo lagu qaban jiray nairobi kii absaaba maanta un waxaa lagu waxa un lagu ceebta unba lagu qarinaya ah in xaruntoodii la weeraray oo laleeya war waxba ma jiaan waan tegi karnaa meesha waa intaa dagaalka iyagu mana hogaamiyaan mana dhamayn karaan mana joojin karaan dagaalka qolaa hogaamisa qolaa gacanta ku haysa qolaa nabada gaan allah nabad hay lakin qolaa nabadda keeni kar iyago nabad ma keeni karaan iyagu dagaal bay la kulmi karaan lakin dagaal ma joojin karan mana xakamin karaan hataa hadday soomaaliya inookaisaan dagaalka geeska africa dadka muslimiinta kula dagaalama gumaysiga gaalada ah kama kama ma joojin karaan oo xad ay joojin karaan ama ay erin karaan ama ay ogyihiin oo la aqoonsanya ma jiro taa laftigeeda waxa waya dhibaato iyada runtii dhilaamo ama wareer laba dara mid doora ku taagan weyo taa horaa looga hadlay marka intaa un bay qolyaha lacagta u sheegeen mahay waxaana sheelkan sheelka hore kaga duwan yahay ama maxnaa soo kordinaa ma jiro balse waa ku sheegaya xaalana de waa waa minanood iyo tay lamid taha labadaas la qabseen lamid taha maalintii xaala ka carraan de kuwaas ayaguna iyaguna runtii mahantada oo runtii laga baqaya in meesha la isugu yimaado